بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وحين مريني والفقه أخص من العلم بين مريني والفقه فقهك أيا أخص كخاصا من العلم علمك كخاصا waalcilmu cilmigu macrifatu lmacluumi waa macluumka oo la garto calaa maa sidii lagu garto huwa isagu calayhi uu ku dul sugnaa filwaaqici sida waaqica iyo dhabtu ay tahay waljahlu jahligu tasawuru shay-i waa shayga in loo sawirto calaa khilaafi maa sidii si khilaafsan huwa isagu calayhi uu ku dul sugnaa filwaaqici waaqica iyo dhabtu siday tahay waalcilmu daruuriyu cilmiga daruurigii ihi maaka weeyaan laa yaqacu aan ka dhacaynin can nadari nadar iyo fikir iyo wastidlaalin deliishi wa ama alcilmu cilmiga almuktasabu muktasabka ah fa huwa almowquufu waa ka ku dul taagan ama lagu dul joojiyo cala nadari fikir iyo walistidlaali daliil raadin wanadaru nadarkuna huwa alfikru waa fikirka fii xaali lmanduuri fiihi ka laga fikirayo xaaladiisa laga fikiro walistidlaalu istidlaalkuna dalabu daliili waa daliil la raadiyo wadaliilu daliilkuna huwa almurshidu waa ka kugu hagaya ila almatluubi sida la dalbayo ee la codsanayo wa dannu danniga iyo maluhuna waa tajwiizu amrayni laba amar oo la banneeyo oo axaduhumaa midkood adharu ka muuqaal badan yahay min alaakhari ka kale washaku shakiguna waa tajwiizu amrayni laba amar oo la banneeyo oo laa masiyata wax khusuusiyiihi liaxadihimaa midkood ayna ugu ahaan cala alaakhari kala dushiisa tacriifu usuuli اlfiqhi wa abwaabihi wa cilmu usuuli lfiqhi cilmiga usuululfiqhiga loo yaqaanaa duruquhu waa duruqdiisii calaa sabiili اlijmaal si ijmaal iyo duuduub uu ku jiraa wa kayfiyat اlistidlaal iyo sida loo deliishanayo bihaa iyada usuushaa loo deliishanayo wa abwaabu usuuli usuulilfiqhi usuululfiqhiga baababkiisuna aqsaamu lkalaam waa kalaamka qeybihiisii walamru iyo amarkii wanahyu iyo nahyigii waalcaamu iyo caamkii waalkhaasu iyo khaaskii walmujmalu mujmalkii iyo walmubayanu mubayankii iyo walaahiru daahirkii iyo walmu'awalu mu'awalkii iyo walafcaalu ficiladii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo walnaasikhu kii wax nasakhay iyo walmansuukhu kii la nasakhay iyo walijmaacu ijmaacii ummadda iyo walqiyaasu qiyaaskii iyo walxadru manciga iyo walibaaxatu ibaaxadii wa tartiibu aladila adiladoo la tartiibiyo wa sifatu lmufti ninka muftiga noqonaya tilmaantiisa walmustafti ninka mustaftiga ee fatwada dalbaya tilmaantiisa wa axkaamu lmujtahidiin iyo dadka mujtahidiinta ah axkaamtoodii aqsaamu lkalaam fa amaa aqsaamu lkalaami kalaamka qaybihiisu fa aqalu maa inta ugu yar oo yatarakabu minhu uu iskaga tago alkalaamu kalaamku ismaani waa laba ismi aw ismun wa ficlun waa ismi iyo ficil aw ficlun wa xarfun waa ficil iyo xaraf aw ismun wa xarfun waa ismi iyo xaraf waalkalaamu kalaamku yanqasimu wuxuu u qeybsamaa ilaa amrin amar iyo wanahyin iyo wa khabarin iyo waistikbaar wayanqasimu aydan wuxuu u qeybsamaa ilaa tamanin tamani iyo wa cardin bandhig iyo wa qasamin dhaar wa min wejhin aakhar yanqasimu wuxuu u qeybsamaa ilaa xaqiiqatin xaqiiqo iyo wa majaazin majaaz فالحقيقة حقيقة ما بقي وكباقي كن نقضى في الاستعمال استعمالك على موضوعه هلكي لو دجيي لو استعماله وقيل وحل يري مستعمل واك لو استعماله في مصطلح عليه كلغو هشيي او من المخاطبة من المخاطبة جروب كشاكين يا ايكو هشيين والمجاز مجاز كنا ما تجوز واك للغدبو عن موضوعه موضوعي سي هلكي لو لو دجيي والحقيقة حقيقة إما لغوية إني تهي walxaqiiqatu xaqiiqadu imaa lugawiyatun inay tahay wa imaa sharciyatun inay tahay wa imaa curfiyatun inay tahay walmajaazu majaazkuna imaa an yakuuna inuu yahay biziyaadatin mid ziyaado ku sugan ow nuqsaanin mid naqsi ku sugan ow naqlin mid naqli ku sugan aw isticaaratin mid isticaaro ku sugan falmajaazu majaazka biziyaadati waa midlu qowlihi tacaala alla qowlkii oo kale laysa ka milihi isagoo kale maaha shay-un shayna walmajaazu majaaska binaqsi ku suganin binuqsaan ku sugan waa midlu qowlihi oo kale was'al su'aal alqaryata tuulada walmajaazu majaaska binaqli ku sugan kalqaa'idi waa qaa'idka oo kale oo fiimaakii looga jeedo yakhruju ka soo baxayey min alinsaan dadka ka soo baxayey walmajaazu bilisticaara majaaska isticaaraduna waa ka qowlihi oo kale jidaaran gidaar gidaarka oo yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo bal hadda culima aynu eegno waxaynu qaadanay cilmiga iyo fiqhiga nisbada ka dhaxaysa inaan ogaano cilmi iyo fiqhi horta nisbada ka dhaxaysa sidaba waa maxay alcilmu walfiqhu nisbadiisa fiqhiga waynu soo tilmaano waxaynu nidhi walfiqhu macrifatu alaxkaam alsharciya allatii dariiquhaa alijtihaad fiqhigu waa axkaamta sharciga ah ee dariiqeegu ijtihaadka uu yahay barashada la baranayo taa ayaa horta fiqhi la yidhaah baynu nidhi fiqigii mar hadduu soo sheegay cilmiga iyo fiqiga nisbada ka dhaxaysa waa maxay ma isku mid baa cilmi iyo fiqhi mise way kala badan yihiin hadday kala badan yihiin se yaa badan ma fiqhigaa badan mise cilmigaa badan iminka dad iyo rag ka warrama ma isku mid baa mise way kala badan yihiin dad iyo rag dad iyo rag haddaan idhaa may kala badan yihin mise waa isku mid yaa badan dadkaa badan soo maaha dad iyo rag markaynu leenahay yaa badan baynu odhanaynaa dadka dadkaa badan oo ragga ka badan somaankaa maa waayo dadkii waxa isla soo gelaya dumar iyo rag ragguna waa rag oo qura yaa badan haddii lagu idhaha dad iyo rag waad arkaysaa inuu dadku badan yahay haddaba fiqhi iyo cilmi yaa badan haddii lagu idhaha fiqhi iyo cilmi waxa badan baad odhanaysaa cilmiga waayo cilmigu naxwuhu waa cilmi tafsiirku waa cilmi xadiidku waa cilmi fiqhigu axkaamta sharcigii waa cilmi cilmigu u guda ballaadhan yahay socaynkaa ma aha kolka fiqhiguna waa macrifatu alaxkaam asharciya allatii dariiquha alijtihaad axkaamta sharciga ah berashadeeda oo qura ayaa fiqhi la yidhaahdaa laakiin naxwaha berashadeedu fiqhi ma aha sarfiga berashadiisu fiqhi ma aha tafsiirka berashadiisu fiqhi ma aha eeg waxyaabo badan oo kale ayaan fiqhi magacan fiqhiya lagu idlaaqaynin laakiin waa wada cilmi fiqhigii dhani waa maxay haddaba fiqhigii oo dhani waa maxay axkaamta sharciga ah horta fiqhiga yaa i tacriifinaya maxaynu fiqhi soo nidhi cashiradeenii hore maxaad tidhahdeen fiqhigu muxuu ahaa waa macrifatu alaxkaam alsharciya allatii dariiquha alijtihaad saasaynu soo nidhi sow maaha aha macrifatu alaxkaam alsharciya haddaba axkaamta sharciga ah oo qura ayaa horta fiqhi la yidhaahdaa haddaba axkaamta sharciga ah barashadeedii waa cilmi cilmi way tahay isagoo fiqi haddana cilmi yahay naxwaha berashadiisi waa cilmi laakiin fiqi maaha ka warrama haddaba cilmi iyo fiqi markaan isbarbar dhigno waa sida dad iyo raga isku yihiin soo maaha yaa halka dadka ku jira halka dadka yaa ku jira cilmiga yaa halka ragga ku jira fiqiga waayo rag oo dhani waa dad laakiin dad dhani rag maaha fiqi dhani waa cilmi laakiin cilmi dhani fiqhi maaha qodobkaa ayuu sheekhu doonayaa inuu ka hadlo walfiqhu fiqhigu akhasu wuu ka kooban yahay min alcilmi cilmigii ayuu ka kooban yahay fiqhiga iyo cilmiga fiqhiga ayaa kooban oo fiqhiga ayaa khaas ah oo wuxuu khaas ku yahay un alaxkaam macrifatu alaxkaam asharciya baynu soo akhasu wuu ka khaassan yahay min alcilmi cilmigii cilmiyow maxaa tahay cilmigu talo waa maxay walcilmu cilmigu walcilmu cilmiguna waa macrifatu lmacluum shayga macluumka ah garashada la garanayo ayaa cilmi la yidhaha horta cilmigu waa maxay walcilmu macrifatu lmacluum cilmigu waa shay la garanayo inaad garato ayaa horta cilmi la yidhaahdaa saasuu sheekhu ina shay la garanaya inaad garato ayaa cilmi la yidhaahda culimmadu waxay yidhaahdeen markay cilmi yidhaahdeen hala tacriifiyo rag badani waxay dhn lamaba tacriifin karo cariyaa cilmi tacriifin kara cilmiga lamaba tacriifin kara bay yidhahdeen sababta aan cilmiga loo tacriifin karaynin waa maxay shayga marka la tacriifinayo sow laguma tacriifiyo iisoo sheeg xadkiisa in la garto garashada xadkiisa sooma tilmaantiisa oo la garto soomaaha sawda cilmi laguma tacriifiyo shayga maxaa lagu tacriifiyaa cilmi baa lagu tacriifiya garasho aad garato cil aan xadkiisaa haddaba haddii cilmigii lagu tacriifiyo isla cilmi uun garashon hadii lagu tacriifiyo dee waa khalad shayga layskuma tacriifiyo haddaad tidhaa ah, maxamed ii sheeg on kudhaa maxamed waa maxamed ka waran ma waxbaa kuu sheegay mise waxba kuuma sheegin waxba kuuma sheegin dee haddaad tidhaa ah, cilmi ii sheeg on kudhaa cilmigu dee waa cilmi waxba kuuma sheegin cilmiga hadaba lama tacriifin karo yidhaahdeeno dee cilmi laguma tacriifin karo haddii qayrkiia lagu tacriifiye la yidhaahdana dee shayga qayrkii laguma tacriifiyo halkaa warkii wuu adkaaday waxay dhahdeen cilmigu siduu inoogu soo dhawaanay ee wax kasta cilmi loogu tacriifinayey inoogu soo dhawaanayy inoogu soo dhawaanayy inoogu soo dhawaanayey ayaa cid alla cid tacriifisaba la waayy war waxba la tacriifinin waxa kaa fog unbaa la tilmaamaa waxa kaa fog eedan garanayn unbaa la tilmaamaa cilmiga waa iska garanayaa bay dhahdeen yaan la tilmaamin sheekeenu cilmiga ha la tilmaamo buu yidhi waxaan ku tilmaamayaa buu yihi walcilmu macrifatu lmacluum sideed dhinac buu tacriifkaasi ceeb ka leeyahay sideed dhinac ayaa laga weeraray walcilmu macrifatu lmacluum yaan tacriifinayey ereyga cilmiya baan tacriifinayey maxaan ku tacriifiyey macrifatu lmacluum baan ku tacriifiyey macluum waa maxay macnihiisu macluum muuna ismi mafcuul ahayn macluum wasankiisa sheega macluum wasankiisa sheega dee sarfi waynu dhigane mafcuul macluum waa wasankee mafcuul haddaba waxaa la yidhaahdaa ismiga mafcuul waa mushtaq oo markaad doonaysa inaad mushtaqa garato waxa weeye shardi inaad mushtaqu minhugiisa garanaysid markuu ku yihi cilmigu waa macrifatu lmacluum eeg macluumkii cilmi baa laga keenay waxay ka dhigan tahay macluumkan waxaad garan markaad cilmi garanayso cilmigana waxaad garan markaad macluumka garanayso dee dawr muuna meeshii ka dhicin iyo tasalsul dawr iyo maxaa ka dhacay meeshii wa tasalsul baa meesha ka soo dhacay durtaba waad aragtaa qoladeenna shuraaxdu waxay isku dayeen inay yar xaliyaanoo waxay yidhaahdeen almacluum markay sheegayeen idraaku ma min shanihi an yuclama shay hadda aan macluum ahayne laakiin macluum noqonaya kiiba iska ilaaliya isleeyihiin taxsiilulxaasil nin soo jeeda maad toosin kartaa nin soo jeeda ma toosin kartaa hadda uu soo jeeda nin dhintay ma dili kartaa uu dhintayba maxaad ka diilaysa u ka dhintayba wuu soo jeedaa seed u toosin kolka waxay ka dhigantay shaygu hadduu macluumba yahay macluumba hadduu yahay dee seed cilmi ugu yeelan waaba macluume tasiir haddaad shayga garanaysa seed usii garan bal adigoo fadhiya fadhiisaha lagu yidhahda maad fadhiisan kartaa sheekh adoo fadhiya ya waa suurtagal maaha waalcilmu cilmigu macrifatu lmacluumi shayga macluumka ee la baran karo berashadiisa ayaa cilmi la yidhaah intaasuu sheekeenu cilmigii ku tilmaamay alcilmu macrifatu lmacluum waad aragtaa alcilmu macrifatu lmacluum sheekha waxaa lagu qabsaday oo lagu yidhi taxsiilulxaasilka xaggeed ka mari alcilmu macrifatu lmacluum cilmigan aad macluumka ku tilmaantay waxaa kaloo cilmiga asalba macrifada waxaa la ysku qabtay ereygan macrifaa uu isticmaalayo macrifadu afar qodob baa la ysku khilaafay kolba midkay tahay qolo waxay idhaahdeen ereyga macrifo ah waxaa loo yaqaanaa macrifa marka laga hadlayo macrifadu waxa weeye bay yidhaahdeen waa lmacrifa ayay doonayeen inay ka hadlaan idraakulbasaa'id shayga aan murakabka ahayn garasha er, garashada la garto macrifadu sideeda waa shay aan murakab ahayn oo la garto waxaa lagu yihi sheekhu saw ma odhan alcilmu macrifatu lmacluum xaggii macluumka waa laga bushiyo dowr baa ka dhacay baynu nidhi xagga macrifadana waxaa la yidhi macrifadu waa shay basiid ah oo la garto basiidku waxa wey shayga aan murakabka ahayn oo la garto oo murakabka garashadiisii xaggay martay baa lagu yidhi mayna cilmi ahayn shay murakaba ah inaad garataana waa cilmi kolena waxay yidhahdeen macrifadu maaha idraaku basaaid waxa weeye macrifadu idraaku ljuziyaat idraaku ljuziyaat haddaynu macrifo nidhaahno shay juziya ah oo la garto juziyiga ma taqaanaa waa tuug yaroo kuhoos ku hortaagan ood garato eg aduu tuugga guud ma taqaanid tuugga guud ma taqaanid laakiin kolba ka ku soo ma taqaanaa kolba markaad aragto waa juzi kan ku horjoogsadu ma naqaana xoolaha saasa xooluhuma inay libaax yaqaaniin baad moodaysaa hadday xooluhu libaax garanayaan dee mayna lumeen hadday libaax garanayaan habeenkii mayna maqnaadeen libaaxa guud ma yaqaaniin laakiin kasoo horjoogsadun bay ka didaan mar alla markuu libaaxiisa usoo horjoogsado markaa unbay didayaan kan gaarka ah juziyi baa la yidhaahdaa ka juziyiga ah ka juز'iyiga ah ayaa macriفo la yidhahdaa bay culimada qaarkoodna qabaan almacrifa waa idraak اljuز'iyaat bay yidhahdeen idraak اljuز'iyaat hadaba idraak اljuز'iyaat hadaynu nidhahno waa shayga juز'iyiga ah awey ah, kuliyigii baa taana la yidhi sheekha sheekh cilmi buu ahaa kuliyigoo la gartaaye awey ah, kuliyigii qolana waxay yidhahdeen macrifadu waa alidraak bacda اljahli alidraak bacda اljahli alidraak bacda aljahli waxa weeye shayga adoon horay u aqoonin markaad barato ayaa macrifo la yidhah ama carafo la yidhah sidaa darteed lama yidhahdo caraf allaahu caraf allaahu weligaa maad aragte ilahay baa ilahay waa caarif allahu caarifun maad aragteen eg laakiin waxaa la yidhaha allahu caalimun eg macrifadu waxay keenaysaa in aqoontaadan uu jahli ka horreeyey ilaahay ma waxaad odhanaysaa jahli baa ka horreeyo marbuuna waxaan aqoonin ma odhanaysid haddaba ereyga macrifaa ah laftiisa haddaynu idraag bacdaljahli aynu nidhaa alidraag bacdaljahli baa macrifo la yidhaha haddaynu nidhaahno waxaa la leeyahay sheekh aaway dee idraagii ilaahay ee de awey macrifad aan cilmigii ilaahay ee jahliba una ka horeynin qole waxay yidhahdeen warmey alidraak alakhiir min idraakayn takhalalahumaa cadamun waxa wey shayga maanta barato oo beri ilowdo oo haddana saa dambe barato barashadaa saa dambe macrifo la yidhahdaa bay yidhahdeen macrifa ereyga macrifihii waa barasho waxa wey shayga laba jeer baad baratay laakiin wa labada jeereed baratay ka dambe ayaa macrifo la yidhaahdaa laakiin maxaa u kala dhexeeyey labada jeer maxaa u kala dhexeeyey cadan cadan baa soo kala dhex galay ama garasho aan baa soo kala dhex gashay ilaahay ma lagu tilmaami karaa ilaahay mar buu shayga yaqaano kadibna wuu ilaawo mar dambu hadana ogaaday kolka waa macrif ilaahay horta caarifba lama yidhaah laguma tilmaamo sheekha dhinacyo badan aad u badan aad u badan ayuu hadal kaga jiraa tilmaantan yar uu qaatay tilmaantan uu qaatay aad iyo aad baa looga dooday waalcilmu cilmigu macrifatu lmacluumi waa shay macluum ah ama macluuma oo la garanayo garashadiisa calaa maa sidii baana lagu garan huwa isagu bihi uu ku dul sugnaa filwaaqici nafsulmarka eeg cilmigu sidiisaba waa inaad shayga u garato siduu yahay isagoo ah imika saw nin maaha ninkani hor fadhiya haddaan idha haddaan haddaan haddaan barto oon israa waa gabadh timihii laga xiray ka warrama eeg haddaan saa u garto ma sax ba ma cilmi ba horta ma cilmi ba may maaha cilmi hadaan is idhaahdo waa hadda nin aha ahaa waxaa layga rabaa inuu noqdo calaa maa huwa bihi fi lwaaqic xaqiiqa ahaan siduu yahay waa inaanu garanayaa haddaan da'diisa qiyaaso oon idhaahdo waa shan iyo labaatan jir oon idhaahdo ha waa nin da'diisuna waa sideed iyo labaatan jir ma cilmiba cilmi mayno calaa huwa calayhi miyuu yahay fi lwaaqic maaha dee waa inaad shaygu siduu yahay u garataa markaa cilmi la doonayo walcilmu cilmigu macrifatu lmacluumi waa macluumka oo la garto calaa maa sidiina lagu garto huwa isagu bihi uu ku dul sugnaa fil waaqici sida dhabta iyo xaqiiqada ah xaqiiqadu siday tahay haddaba calaa maa huwa bihi buu kaygu qorayaaye waxa sii wanaagsanayd halkaa bihidu ay ku qoran tahay calayhi in laga dhigo halkaa bihida a ah maxaa wanaagsanaa baynu in maxay laga dhigo calayhi in laga dhigo kolka waa calaa maa huwa calayhi fi lwaaqici calaa maa huwa calayhi fi lwaaqici saasuu noqonaya calaa maa huwa calayhi siduu ku dul sugnaa fi lwaaqici kelmaddaa yaree fi lwaaqici uu sheekhu yidhi halkaa fil waaqici saw inooguma qorna ereyga fil waaqici ah iyo ereyga nafsul amarka la yidhaa waa isku miduun fil waaqici iyo nafsul amar waa ilaahay siduu og yahay wey waa siduu ilaahay ku og yahay shaygan uu yahay shaygani ama sida looxul ku qoran bay ragga qaarkood qabaan sida lawxulmaxfuudka ku qoran shaygan waa inaad ufahantaa xaqiiqadiisu ay tahay hadduu nin yahay nin waa inaad ufahantaa hadduu gabadh yahay gabadh waa inaad ufahantaa hadduu koob iyo toban jir yahay koob iyo toban jir ufahanta sidaa uu yahay shayga markaad u garataa cilmi la odhanaya hada huwa alcilmu saasuu shaykheenu qaatay laakiin sideed dhinac baa laga weeraray sideed dhinac ayaa laga weeraray inaan sideedaa dhinac mid mid u sheegno waxaan inoo saamaxaynin fannigaynu bilow ku nahay maadaama fanigan aynu bilow ku nahay isku eh, waxbay ha isku dhibine isku da inaad tacriifka xifdido fahantana macnihiisa guud kadibna waxaa lagu sheegayaa meelaha uu laga laga weerarayo iyo haddii laga jawaabo waxyaabaha lagaga jawaabayo iyo hadii laga jawaabi kari waayo waxa lagaga jawaabi karaynin walcilmu cilmigu macrifatu lmacluumi waa shayga macluumka ah garashada la garanayo calaa maa sidii isagoo ah la garanayo ama lagu garanayo huwa isagu calayhi uu ku dul sugnaa fil waaqici sida xaqiiqada iyo dhabtu ay tahay siduu yahay waa inaad shaygan u garataa haddaba sheekhu mar hadduu cilmi sheegay uu cilmigii inoo tacriifiyey miyayna wanaagsanayn cilmiga kaka soo hor jeedana inuu tacriifiyo cilmiga kaka soo hor jeeda aad bay u wanaagsan tahay oo jahliga ah sheekhu inuu tacriifiyo jahliyow maxaa tahay sow ma naqaan qofku waa jaahil la necebaa jahliga haddaad nin jaahila jaahil baa tahay ku tidha waad isdilaysiinba nin kastaaba cilmi iyo aqoon ayuu sheeganayaa nin kastaaba muxuu sheeganayaa cilmi iyo aqoon ayuu sheeganayaa haddaba jahligaaba laga cararayo ama la nacayo aynu ogaana jahligu wuxuu yahay culimadu jahliga labay ka dhigeen jahliga maxaa loo qaybiyey jahliga labaa loo qaybiyey jahli basiid ah iyo jahli murakab ah jahliga basiidka ihi waa markaad qofka halkaa maraya garan weydid eed ogtahay inaadan garanayn horta qofka maad garanaysaa qofka maad garanaysaa maya ma nin baa ma gabadh baa waa maxay maya ma kala garanayo mudituulun baan arkaa waa jahli ma garanaysaa inaadan garanaynin war inaadan qofkaa garanayn aduma isgaranaysaa ha waa jahli fudud marka jahliga basiidka abaa ah la yidhaahyo inta badan dadka aan wadaadada ahayn buu ku dhacaa inta badan dadka aan wadaadada ahayn buu ku dhacaa waayo qofku hadii una wadaad ahayn wuxuu isku arkayaa inay wax ka maqan yihiin oo wixii doonu isadhanaya laakiin wadaadada murakabkaa ku dhaca salaamaad ilaahay naga badbaadi wadaadadoo dhan maaha dee waa qaar ka miduu murakabku ku dhaca jahliga murakabku jahliga murakabku waxa weeye inaad shayga garan weydid haddana aad garan weydid inaad garan ladahay eeg waa laba jahli isa saaran waa inaad shaygan garan ladahay shaygan ma taqaanid isma ogid haddana inaadan aqoonin bal ka waran nin buko oo ka waran aan isogeyn inuu buko dhakhtar miyuu tegayaa ninkani wuu bukaa haddana isma moodayo inuu buko inuu u caafimaad badan yahay dadku isku haystaa dee dhakhtar ma tegayo weligiiba waxa weeyaan xanuunka ha wato waa jahliga ha wato jahliga midna basiid baa la yidhaahdaa midna murakab baa la yidhaahdaa jahliga basiidka dawadiisu way fududahay jahliga murakabka ana dawadiisu way adag tahay waa ka gabayaagu gabayga tirinayeele جهلت وما تدري بأنك جاهل ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري وحري جهلت وما تدري بأنك جاهل ورنيو جاهل بعض نقطي اسمنا أقيد هدنا إنا جاهل تهي الله يا إيكا بربولي إنا جاهل تهي يا علمك كبرا ماها إن هذا علمك قورو يا إيكا بربولي intaun haddaad ogaatid inaadan shaygaa aqoon dee waa doonan laakiin haddaad ogaatid shaygaa ina haddaadan ogeynba inaadan garanaynin de sidaasun baad moodaysaa tahay in wax loo wado hadaba sheekeenu labada jahli jahliga basiidka ama tilmaamin jahliga wuxuu tilmaamay oo qura jahliga murakabka abuu sheekhu halkan inoogu tilmaamay si caadiga ah, jahliga murakabka abuu tilmaamay jahliga basiidkaa ah waa cadamu lcilmi bishay baa lidhi ajahlu basiid huwa cadamu lcilmi bishay cadamu lcilmi bishay shayga inaadan garanaynin ayaa la yidhahdaa cadam lcilmi bishay shayga inaadan aqoonin baa la yidhaha jahli basiida hadda laakiin waa taqaanaa inaadan garanaynin kelmaddan icraab baa lagu ma garanayaa tidhi shaygaa waad garan weyeysa o maaha inaadan garanayna waad isog tahay waa jahli basiida jahliga murakabka ihina waa inaad shaygan kelmaddan i icraab baa tidhi faacilkii baad odhanaysaa waa mafcuulun bihi ana icraabaya faacilku waa mafcuulun bihi kolka eeg ma siduu ahaabaad u fahantay mise sidii si aan ahayn sidii si aan ahayn baad u fahantay waxaanad u haysataaba sidan un inuu sax ku yahay shaygii waad garan weyday inaad garan la waad sii garan weyday waa jahliga ka ugu xun baa la yidhahda aljahlu lmurakab wuxuu ihi sheekhu waljahlu jahligu tasawuru shayi waa in shayga loo sawirto calaa khilaafi maa si khilaafsan huwa isagu bihi ay calayhi uu ku dul sugnaa filwaaqici dhabta iyo xaqiiqadu siday tahay shaygu siduu yahay si aan ahayn waa inaad u garataa buu ku yidhi shaygii siduu yahay si aan ahayn baad u garanaysaa waa jahlulmurakab sheekhu saniic aada u wanaagsan buu sameeyey cilmiga markuu tacriifinayey muxuu yidhi waalcilmu macrifa macrifa jahliga markuu tacriifinayey muxuu yidhi waljahlu tasawur tasawur maad garanaysaa waa inaad shayga sawirka qaadato khaldan sawir khaldan ba hadduu doona ha kuu saxnaado ha kuu khaldanaado wuxuu dooni ha kuu noqdo inaad shayga sawirun ka qaadato weeye sawir waljahlu jahligu tasawuru shayi waa oo la sawirto calaa khilaafi maa sidii si khilaafsan lagu loo sawirto huwa isagu bihi ay calayhi uu ku dul sugnaa ba'daasi waa bimacnaa calaa fi lwaaqici nafsulamarka ama sida oo xaqiiqadu ay tahay waa xaqiiqada jahligii sheekhu intaasuu kaga baxay tacriifkan yaa iska leh tasawuru shayi calaa khilaafi maa huwa bihi calayhi fi lwaaqic mid baa ina soo eego waad wada taagtaagantihiin buu ina yidhi ma jahli basiira ah, mise waa jahli murakaba ah? ya waa jahli murakab eeg jahliga murakabku waa inaad shaygu siduu yahay si aan ahayn aad ka aaminto sidii uu ahaa si aan ahayn baad u fahmaysaa kadibna inaad adu saxan tahay baad baa loo waa tasawuru shay calaa khilaafi maa huwa bihi calayhi fi lwaaqic kaasaa jahli la yidhaha waana jahliga murakabka tasawurba wey laakiin jahliga basiidka ah waa cadamu lcilmi waa inaadan shayga sawirba ka qaadanin war may fadhfadhiyaan mise way taagtaaganyihin ma garanayo sawirba shayga jahliga basiidka ma qaadanaysid ma garanayadii koobaad baa taagan tahay kolkaa dee waxaan raadsa ayaa kugu dhalanaysa waljahlu jahligu tasawuru shayi calaa khilaafi maa sidiisi khilaafsan huwa isagu bihi uu ku dul sugnaa ay calayhi filwaaqici xaqiiqa ahaan siuu xaqiiq ahaan ku dul sugan yahay sheekhu markuu jahligaa tacriifiyey waxaa la yidhi waa la qabsaday oo waxaa la yidhi jahligan atacriifisay waa jahligii murakabka ahaayoo qura basiidkii xaggeed uga tagtay culimada qaarkood way caddeeyeen basiidkii inuu meesha ka maqan yahay culimada qaarkoodna takaluf bay isku dayeen waxay yidhahdeen tacriifkanun aynu wada siino laakiin aan luuqluuq yar iyo wax u gelino qiilqiil aan u basiidkii halkan ma soo geli karayo aljahlu lbasiid halkan ma soo gelayo jahliguna waa murakab iyo basiid basiidku waa jahliga fudud murakabkuna waa jahliga culus waa laba jahli oo la geeyey weeyi sheekha waxaa lagu lagu qabsaday sheekhow baa la yidhi horta jahligu ma tasawurkuunbuu galaa mise tasdiiquunbuu galaa mise labadaba wuu galaa tasawur iyo tasdiiq maad maqasheen culima tasawur iyo tasdiiq tasawur iyo tasdiiq maad maqasheen tasawur iyo tasdiiq ereygaa tasawur iyo tasdiiq waa erey e, qolada falaasifada isticmaasha asxaabu lmanaatiqa ayaa tasawur iyo tasdiiq isticmaala horta waa erey waa erey cilmi kale ka socda tasawur iyo tasdiiq marka lagu leeyahay tasawurku waxaa la yidhaahdaa altasawur waa waxa weeyi waxaa la yidhaha tasawurka macrifatu macaani lmufradaat waa inaad mufradka garanayso kan maxaa la yidhaha tiir agag baalkan horteena ku yaalla maxaa la yidhahda tiir kan maxaa la yidhahda laambad raggan fadhiya arday eeg inaad mufrad mufradka garanayso tasawur baa la yidhahdaa mufradkaasi wuxuu samaynaya inaad garataana tasdiiq baa la yidhaahdaa tiirkani wuu taagan yahay tiirkani inuu taagnis hadda taagan yahu qotomo garashada aad garatana waa tasdiiq tasdiiqana waxaa la yidhaha annisba bayna shay-ayn nisbadaas baa tasdiiq la yidhaha labada shay udhaxaysa kolkaa inaan hadda anigu fadhiyo garashada aad garato inaan inaan fadhiyaa ma tasawur baa mise waa tasdiiq waa tasdiiq aniga inaan maxamed ahay inaad garataana waa tasawur may fahanteen tasawur iyo tasdiiq tasawurku waa mufradiyadoo la garto tasdiiquna waa waxay samaynayaanoo la garto ma halkaa may fahanteen haddaba jahligu ma tasawurkuunbuu galaa mufradiyaduunbuu galaa miyuuna tasdiiqana gelin wuu galaa tasdiiqana labadaba wuu galaa sheekheenna waxaa lagu qabtay haddaba maxaa tasawur u tidhi ereygii jahlu tasawuru markaad tidhaha tasawuru shayi waxaa la moodayaa mufradka ood sawirato mufradkaoo qura inuu jahligu gelayaa la moodayaa war ereygan tasawur ah shuraaxdeenna haddaad eegtiin idraag bay kuugu macnaynayaan idraag idraagu wuxuu gelayaa tasawurka iyo iyo tasdiiqaba wuu gelayaa halkaas ayay la mareen culimadu waljahlu jahligii tasawuru shayi waa in shayga loo sawirto calaa khilaafi maa sidii si khilaafsan huwa isagu calayhi uu ku dul sugnaa fil waaqici waaqica iyo xaqiiqo ahaanta xaqiiqo ahaanta siduu yahay si ka duwan inaad u sawiratabaa la odhanayaa waa jahli haadaa huwa aljahlu jahligan murakabka tacriifkiisii weeye waxaa murakab loogu tilmaamay qofkan jaahilka ah ayaa yactaqidu shay calaa khilaafi ma huwa calayhi kow jahli galay qofkaasi markaa calaa khilaafi ma huwa calayhi fahaadaa jahlun bidaalika shay fahaadaa jahila bidaalika shay shaygii jahli jaahil buu ka noqday wayactaqid annahu yactaqiduhu wuxuuna isku haystaa haddana inuu garanayo hada huwa aljaahil jahligiina culima halkaa ayaynu kaga baxnay waalcilmu cilmiga addaruuriyu ee daruurigii ihi maa laa yaqacu waa ka aan ka dhacaynin can nadarin fikir iyo wastidlaalin daliil raadin halkana cilmiga daruuriga abaan idiin sharxayaayo la socda buu yidhi alcilmu daruuri aan idiin sharxa buu yidhi waalcilmu cilmiga addaruuriyu ee daruurigii ihi maa ka weeyaan laa yaqacu aan ka dhacaynin can nadarin fikir buuna ka dhacaynin iyo wastidlaalin daliil raadin buuna ka dhacaynin nadar iyo istidlaal toona uma baahna haddaba bal halkana aynu eegno alcilmu daruuri baynu nidhi alcilmu daruuri nadar iyo istidlaal uma baahna cilmiga culima waxaa loo qaybiyaa inuu cilmigu yahay cilmigii ilaahay iyo inuu yahay cilmigu cilmiga makhluuqa labadaasaa loo qaybiyaa cilmiga ilaahay iyo cilmiga makhluuqa labadaasaa cilmiga loo qaybiyaa sheekeenu cilmiga ilaahay wuu ka aamusay oo kama hadlin ma tacriifinin oo ma tilmaamin cilmiga ilahay waa ka nooca noocaya ma odhanin cilmiga makhluuqa ayaananu ka hadlayaa buu yidhi cilmiga makhluuqa labaa loo qaybiyaa inuu cilmiga makhluuqu tasawur yahay iyo inuu tasdiiq yahay labadaasaa loo qaybiyaa marka koowaad tasawur maxaynu soo nidhi markii dhaweyn والعلم بمعاني المفردات أما معرفة معاني المفردات العلم بمعاني المفردات أيا ليلة هذا علمك تصورك اللي هو يقع تصديقنا معين النري والعلم بالنسب بين المفردين أما بين التراكيب وإناد قرطه تركيب يدا وحيابها أدحيه نسبوين كأه كاسنا وتصديق سو تصور يا تصديق ما موبيل كاس إنه مذوية هي ما تصور با مسوى تصديق mobeelkaasi welibana kaa an qaado inuu madow ma tasawur baa mise waa tasbiiq waa tasbiiq mobeelku tilmaanu leeyahay madow abaad garatay waxaas mobeelka inaad garatood mobeelnimo u garatana waa tasawur eeg wixii mufradihi wuxuu noqonayaa tasawur mufradkani wuxuu kusii tilmaaman yahayna waa tasdiiq cilmigii muxuu noqday tasawur iyo iyo tasdiiq labadii waxaa lagu dhufanayaa daruuri iyo iktisaab daruuri iyo muktasab daruurigu waxa weeyi mid adan iska ilaalinba karaynin maba diidi kartidba dhinac alla dhinacaad uga bayri kartaa ma jirto awoodaadaba wuu ka baxsan yahay muktasabkuna waxa weeyaan mid kaaga baahan daliil raadin iyo fikir iyo wakti kaaga baahan cilmiga midi adaadan iska diidi karin cilmi waxaa jira wax kasta haddaynu samayno cid ku bartayna ii sheegi maysid maalinaad baratayna ii sheegi maysid adiguna iskama ilaalin kartid waa cilmiga qayb ka mid a waa maxay talow cilmigaasi cilku inuu inaga sareeyo ka warrama mayna cilmi ahayn horta cilku inuu inaga sareeyo ka warrama cirku inuu inaga sareeyo ma tasawur ba mise waa tasdiiq ya waa tasdiiq cirka laftiisa ka warrama haddaba cirka yaa ku baray macalinkii ku baray maad garanaysaa iskuulka adigoo foonwanaad malaa cirka baratay mise waxaad ahayd uuladii uuladii baad cirka baratay miyaa cirka yaa ku baray adoo cirka yaqaanun baad is aragtay soo maa si kale haddaan u dhigo maanta bal maku heshiina inaynaan dhulka arkin hagaag cilmiga mataqaana xawaasta ka yimaada sida maqalka iyo aragga iyo dhegaysiga iyo waa cilmiga iska daruuriga a ah weeyaan aan fikirna kaaga baahnayn hadda aragtida aynu dhulka arkayna waa cilmi daruuriya waa daruuri ma iska ilaalinaa inaynaan dhulba arag suurtagal may tahay inaad kumaale anigu markaan dhulka eegayo wakti yar baan bixiyaa kuma wakti kaga baxa haddaba ole wakti baan bixiya waan yar fikiraayo waan istaagaayo maanta maxaad qabanaysaad cashirka usoo akri wey dee dhulkaan eegayey ma suurtagal ba horta suurtagal macquul waa hayru macquul laakiin cilmi baa jira marka lagu yidhah maxaad u qaybi weyday dee cashirkaasaan qaybay oon fahmayey baad odhanaysaa waa sax qadaayaadka qaar fikir bay kaaga baahan yihiin qadaayaadka qaarna fikir kaagama baahna cilmiga waxaan fikirka kaaga baahnayn waxaa la yidhahdaa daruuri maba diidi karaysidba cilmiga wixii fikir kaaga baahanna maxaa la yidhaahdaa muktasab baa la yidhahdaa oo isagu wakti iyo daliil iyo baadhid iyo waxbu kaga baahnaanaya cilmigii waxaynu uqaybinay tasawur iyo tasdiiq mar labaadna waxaynu uqaybinay daruuri iyo muktasab laba laba ku dhufo markaa laba laba ku dhufo afar buu inoo noqday afartaasu horta cilmigu yahay waalcilmu daruuriyu cilmiga daruurigii ihi kolkaa cilmigaa daruurigii wuxuu isla soo hoosgelaya inuu tasawur yahay iyo iyo inuu tasdiiq yahay waalcilmu daruuriyu cilmiga daruurigiihi maaka weeyaan laa yaqacu aan ka dhacaynin can nadarin fikir ereyga nadarhi waa fikirka nabar laba macnaa af carabiga loo yaqaanaa marka ereyga nadar a la sheegayo mar waxa weeyaan eegidda ay ishu wax eegayso mararka qaarna nadarku waxa weeye fikirka qalbigu uu fikirayu shay ka fikirayo waalcilmu daruuriyu cilmiga daruurigiihi maa ka weeyaan laa yaqacu aan ka dhacaynin can nadarin fikir buuna ka dhacaynin fikir kama yimaado fikirkaagama baahnaba wastidlaalin iyo daliil dalab daliil inaad raadisana kaagama baahna haddaa inaad dhulka aragtaa maa fikir bay kaaga baahan tahay ma daliil bay kaaga baahan tahay kaagama baahna waa iska basiid weeye eeg salaada waajibnimadeeda ka waran haddaba salaada salaada markaa doonayso salaada salaadu markaa doonayso salaada lafteeda waxba kaaga baahnay hada huwa alilmu daruri wal wa amma alilmu ilmiga almuktasab muktasabka ah, ilmiga muktasabka la yiraahdo muktasab waa cilmi dee lagu dadaalo waqti lagu bixiyo wa amma alilmu ilmiga almuktasab muktasabka ah fa huwa almawquf wa kan lagu dul joojiyey ala nadari fikr baa lagu dul joojiyey wa inaad fikirtaa walistidlaali daliil raadin baa lagu dul joojiyey daliil raadinna waa inaad la timaadaa halkaa sheekhu markuu marayuu yihi war bal nadarka laftiisa ardayda maad u tilmaantid nadarow maxaa tahay nadar waa inay maskaxdaadu wax eegtaa wanadaru nadarku huwa alfikru waa in laga fikiro fii xaalilmanduuri fiihi kan la eegayo ama laga fikirayo shayga laga fikirayo waa in laga fikiraa qolada qaarkoodna waxay yidhaahdeen xarakatu nafsi fi lmacquulaat maynu nidhaahno kaa ku tacriifino waa inay naftaadu dhex carartaa shay macquul ah wanadaru nadarku huwa alfikru waa fikirka laga fikirayo fii xaali lmanduuri fiihi kan la eegayo ama laga fikirayo xaaladdiisa maalan waxaynu u baahnay nebiidku inuu xaaraan yahay iyo inuuna xaaraan ahayn nebiidka ma iska cabnaa mise waa xaaraan maxaynu nebiidka ka yeelnaa nabiidka xukunkiisa marka aan doonayno waxaa culimo aad samayni ama aad eegi doontaa fikir iyo daliil raadin buu inooga baahan yahay maxaynu nidhahnaa nabiidkii haddaba annabiid maxaynu nidhahnaa waxaa la eegayaa daliilkii ku soo arooray muskirka waxaynu odhanaynaa kullu muskirin xaraamun muskir oo dhani waa maxay waa xaraan hadaba e haddii xagga falsafadda hadii daliilka caqliga ah aad raadinaysana daliilka caqliga ah haddaad raadinaysana dariiq loo raadiyaa jira haddaad daliilka samciga ah raadinaysana daliil dariiq loo raadiye ayaa jira ilaahayna dee fikirka wuu ina amray oo in badan baad aragtay afalam yasiiru fi lardi iyo afalam afalaa yatafakaruun iyo afalaa yatadabbaruun iyo in badan baad meelaha aynu ku aragnay inaad fikir lagaa rabo adilada kowniga ah inaad baadhato in lagaa rabo adilada kowniga ah inaad baadhato in lagaa rabo haddaba nebiyidka markaad ka hadlaysa waxaad soo qaadan xadiidkii kullu muskirin xaraamun ah waxaad odhanaysaa markaa qadiyad baad samayn la yidhaahdo suqra ah waxa aayir baad qadiyad samayni waxaad odhani annabiidu muskirun nebiidku waa maxay waa muskir nebiidku waa waaliya waa uu sikhraamiyaa dadka qadiyaddaasi mayna musallam ahayn nebiidku inuu muskir yahay haddaad cabto dee waa khatare annabiidu muskirun nin baa cabbi jirayoo suuqaa la arki jiray isagoo maryaha dhiganaya ama dhacdhacaya walibana nin kitaab qoray hadda ma jeclin inaan magacowne laakiin dee isagu wuxuu aaminsanaa inuuna xaaraan ahayn annabiidu muskirun war nabiidku waa muskir waa shay muskira oo qofka waalinaya wa kullu muskirin xaraamun muskir oo dhanina waa maxay markaa wa kullu muskirin xaraamun maxaa halkaa ka soo baxay nabiidku waa maxay baan ku idhi waa muskir muskir oo dhanna waa maxay dee nabiidkii muskirka ahaa muna muskirkaa soo gelayn ya kullu muskirin xaraamunta muna toosa soo gelayn war nabiidku waa xaaraan baa soo baxday jumlada soo baxday waa annabiidu xaraamu nabiidku waa xaaraan ayaan loo dhawaanin baa inoo soo baxday wanadaru eh, wanadaru nadarku huwa alfikru waa fikirka laga fikirayo fii xaali lmanduuri fiihi ka manduuri fiihiga ee la eegayo xaaladiisa walistidlaalu istidlaalkuna waa dalabu daliili daliil la raadiyo shaygan in daliil ha loo raadiyo la yidhaah waa dalabu daliil in daliil la raadiyo wadaliilu daliilkuna huwa almurshidu waa ka inagu hagaya ila almadluubi shayga madluubka ee la dalbayo ka inagu hagayana waxaa la odhanayaa daliil daliilku waa almurshid ila almadluub ereygaa daliilka ah culimmadu hadallo badan bay ku leeyihiin daliilka markay tilmaamayeen adaliil huwa almurshid ila almaluub almuusil ila almaluub ma nidhaahnaa mise almurshid ila almaluub baynu nidhaahnaa waa almurshid ila almaluub wuxuu kugu hagayaa halkaa doonaysay ama raac markaa ama ha raacin haddaad laakiin almuusil tidhaahdo waa inuu ku gaadhsiiyaa bay noqonaysaa waxaa doonaysid kolka waa khatar wadaliilu daliilku huwa almurshidu waa ka inagu hagaya ila almaluubi shayga maluubka ee la dalbayo ayuu inagu hagayaa sheekhu wuxuu isii kol haddaad cilmigii ka hadashay dee dannigana ka hadal ilan axkaam badan baa danni ku salaysane axkaam badan baa danni ku salaysan oon arki doonaa danni iminka adoo salaad ku jiroo tayamum ku gebagabaystay haddaad malaysato ka waran dadka halkaa maraya inay biyo sitaan salaadaadii maxayse inay noqonaysaa waa danni hadda haddaad shakida ka waran haddaad wahmi kula timaada ka waran waa inaad kolba axkaam ku salaysmi doonta ayaa jirta oo dannigan iyo shakiga iyo wahmiga saddexdaba axkaam baa ku salaysmaysa wa dannu tajwiizu amrayni waa in laba amar la baneeyo laba amar baad odhanaysaa wuu dhacay ma dhici waa sidaa maaha sidaa axaduhumaa midkood baa adharu ka muuqaal badan min alaakhari kale danniga waxaa loo yaqaanaa laba amar ayaad banaynaysaa laakiin midkood baa muuqaal badan oo agtaada rajaxan kaa rajaxan baa danni la odhanaya markaa ka rajaxan iminka masalan haddaan is idhaahdo maxamed wuu yimid iyo mayma iman labadaa qodob baan isku qabtay waxa ii rajaxantay inuu yimid dhanigu ma ma iman ba mise uu yimid bay noqonaysaa wuu yimiddaa dhaniga shakiguna markaan kala garan waayo inuu yimid iyo inuuna imanin shaki baa la odhanaya markay ii sinaadaan wahmiguna waa marka ay kala awood badan yihiin ka laga awood badan yahayna wahmi baa la odhanaya wahmi ayaa la odhanaya wa dhannu tajwiizu amrayni waa laba amar oo la baneeyo oo axaduhumaa midkood adharu uu ka muuqaal dheer yahay min alaakhari ka kale mid baa midka kale ka muuqaal dheer washaku shakiguna waa tajwiizu amrayni laba amar oo la banneeyo oo laa maziyata wax khusuusiyiihi liaxadihimaa midkood ayna u sugnayn calalaakharika kalena ayna ugu dul sugnayn laba shay oo midna midka kale una ah, dheeraad lalahayn una ka sidanin oo kuu siman ayaa la odhanayaa kaasina waa shaki sheekhu wuxuu doonayaa usuululfiqhiga hadda inuu halkan nala eego usuululfiqhiyow maxaa tahay maynaan usuululfiqhiga soo tacriifin inagoo labadiisa mufrad qiimeynayna xagga ereyga usuul amarkaan ah qiimayna waan tacriifinay xagga ereyga alfiqhi amarkaan ah qiimaynana waan tacriifinay usuulna waan qiimaynay waan tacriifinay alfiqhina waan tacriifinay haddaba intii calamka uu noqdee fanniga magac looga dhigay fanni ilan marka hore usuulna gaar baan u macnaynay oon u tacriifinay alfiqhina gaar baan u tacriifinay waxaa la doonayaa usuululfiqhi oo magaca hadda inaan tacriifino usuululfiqhi wa cilmu usuuli lfiqhi cilmigan usuululfiqhiga la odhanayaa waa duruquhu ga fiqhiga weeyi duruqdii fiqhiga ayaa la odhanaya waa duruquhu waa duruqu lfiqhi weeyi wa cilmu usuuli lfiqhi cilmigan usuululfiqhiga aynu leenahay waa duruquhu halkaa duruquhudaasi waa adilatuhu baa loo jeedaa adilatuhu waa adilatu lfiqhi fiqhiga adiladiisii cilmiga lagu baranayo weeye adiladii guud welibana calaa sabiili lijmaal si ijmaal ku jiraana loogu baranaya ijmaal si mujmala waa daliilka mujmalka ee caamka ah daliilka khaaskaa ma aha maalan waxaynu baranaynaa almru lmuطlaq yaqtadi lwujuub qodobkaa muxuu aha qodobkaasi maxaynu nidhi almru lmuطlaq yaqtadi lwujuub haddii amar ba aragto oo mutlaqu yo qariino uu ka marhanya muxuu keenaa waajib buu keenaa laakiin ma baranayno aqiimu salaat haddii aqiimu salaadan soo qaato ma aha daliil calaa sabiili lijmaal ma aha waa daliil khaasa aqiimu salaat aqiimu salaad waxay ina tusaysaa salaadu inay waajib tahay aatu zakaat waxay ina tusaysaa zakada bixinteedu waajib inay tahay walaa taqrabu zina annahyu lmutlaq yaqtadi taxriim nahyigu wuxuu keenaya xaaraan inuu shaygu yahay haddaba waxaad la socotaa aayaadkan gaarkaihi waa adilo khaas ah oo qodobo iyo mawduuc gaara ku soo arooraya wey adilada khaaska ama baranayno guud baynu baranaynaa taguud waxay ka dhigan tahay hadaba culimo qofku hadii uu barto bal hadda u fiirsada adilada guud hadduu barto sida ugu fudud buu axkaamta kula soo bixi karaa xukunkani inuu waajib yahay xukunkani inuu xaaraan yahay xukunkani inuu karaahiye yahay xukunkani inuu mubaax yahay sida ugu fudud buu la soo bixi karaa وعلم أصول الفقه علم أصول الفقه طرقه وطرق الفقه فقه أدلذي سؤال برطه على سبيل الإجمال سدو دوب وكتشيرو سيدا أمرك قوديو نهيك قوديو تاس أيين برانينا وكيفية الاستدلال يسيدا لو دليشان يبها أدلذا أدلذا سيدا لو دليشان يو culimadii waxaa la yidhi fannigan muhimmadiisu waxa weeye inaad barato ayaa la yidhaahdaa alaxkaam eeg sida kayfiyatu iqtibaasi alaxkaami min aladilla kayfiyatu iqtibaasi alaxkaam min aladilla daliilada halkaa yaala aayadda iyo qur'aanka iyo xadiidka iyo daliilada halkaa yaala sida ugu wanaagsaneed ugala soo dhex bixi karaysid axkaamta hadday tahay axkaamtaasi maxay waajibkii sunnihii karaahiyadii iyo wixii la midkaa waa kayfiyatu iqtibaasi alaxkaam min aladilla waxaa lagama maarmaana markaa alaxkaam inaynu baranno maynaan soo baranin waajibkii iyo xaaraantii iyo karaahiyadii iyo maynaan soo baranin horta alaxkaam waa inaad barataa ilan kayfiyatu iqtibaas alaxkaam min haddana aladilla waa inaan baranaa adilada waa inaan baranaa aladilla saw ma aha kayfiyada markaan doonaynana adilada waa inaan baranaa sifaat ladilla tilmaamay adiladu leedahay daliilka waxa lagu odhanaya macaamba makhaasba ma mujmalba ma manduuqba ma mafhuum adila waxaa lagaa rabaa inaad adilada si guud aad barato haddana waxaa laynaga rabaa taa markaynu barano aladila markaynu baranno alaxkaam baynu baranay oo aladila baynu baranay oo sifaatuladila baynu baranay waxaa laga rabaa sifaatlmufti ninka adilada la soo baxaya tilmaamaha uu leeyahay nin kastiba intuu aayadda soo deliishadun xukun muu kala soo bixi karaya waa in lagu tilmaamo ninka aayaddan ku odhanaya xukunkanaan ka qaatay tilmaamaha uu leeyahay tilmaamihiisa waa inaad heshaa wa cilmu usuuli lfiqhi cilmigan usuulu lfiqhigu duruquhu waa adilada fiqhiga calaa sabiili lijmaal si duuduub ku jiro loo baranayo wa kayfiyatu listidlaal iyo qaabka loo deliishanayo bihaa iyada abwaab baa jirta haddaba lagu baranayo wa abwaabu usuuli lfiqhi usuululfiqhiga baababkiisu waa aqsaamu lkalaam kalaamku qaybaha uu leeyahay kow waalamru iyo amarka wanahyu iyo nahyiga walcaamu iyo shayga caamka ah walkhaasu iyo ka khaaska ah walmujmalu mujmalka walmubayanu mubayanka walaahiru daahirka walmuawalu muawalka walafcaalu ficilada walnaasikhu ka wax nasakhaya walmansuuqu ka la nasakhayo walijmaacu ijmaaca iyo walqiyaasu qiyaaska iyo walxadru manciga ashyaadu ayla iyo walibaaxatu ibaaxada wa tartiibu ladila adilada sida loo kala horreysiinayo wasifatu lmufti ninka muftigiihi tilmaanta uu yeelanayo walmustafti ninka mustaftigae ardaygiihi tilmaanta uu leeyahay waa axkaamu lmujtahidiin ragga mujtahidiinta ee ijtihaadaya axkaamta ay leeyihiin in sha allahu tacaala cashirkeenni maanta halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam